بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحكم بالله بأن آيات بقول تضواتا إيا السقال إلى آيات بقول سقاشا إيا الشان سورة العراف darsigii hore waxaa u dambeeyey ee ninkii ka leexday xaqa ka leexday balcaan binu baacuura la dhihi jiray marka man yahdi illaahu qofka alla hanuuninayo fahuwa huwa almuhtadi isagaa hanuunsan waman yudlil qofku alla halaynayana fa ulaaika hum alkhaasiruuna wey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy walaqad dara'naa waan abuuray lijahanamo jahanamo waxaan u abuuray kaiiran in badan oo min aljinni jin iyo walinsi insi ah ciladoodu waa maxay marka lahum waxaa usugnaaday dadka jahanamo loogu talagalay quluubun qalbiyaale laa yafqahuuna ayna ku fahmaynin bihaa quluubta ayna waxba ku fahmaynin oo qalbigoodu waxgelayaa jirin walhum waxaa usugnaaday acyunun indho laa yubsiruuna bihaa ayna waxba ku arkaynin hanuunka iyo waxba walahum waxaa u ahaaday aadaanu dhago laa yasmacuuna ayna ku maqlaynin bihaa dhagaha ulaaika kuwaasi kal ancaami xoolahoo kale wey adduunyada wax cunto wax cabta waa kuwaa ah. wax kalooy ku fikiri maleh bale hum iyagaaba adallu ka lumid badan xoolaha iyagaaba ka sii daran ulaaika kuwaasi hum ulghaafiluun waa kuwa halmaansan xoolaha iyaga ka daran xooluhu maaligale way garanayaan meeshii iyo dhib ka jira way garan biyuhu meeshay jiraan way garan dantooda way garan kuwana dantooda ma garanayaan cadaab bay ku dhacayaan allah subxaanahu wa tacaala biqudratihi wa iraadatihi dad fara badan yaa cilmigiisa iyo xigmadiisu ku tacalluqday oo jiniyo insiba leh inay naarta galaan dadka marka sifadooda waxaa ka mid a ah, xaqa ma maqlaan oo ma arkaan oo kuma dhaqmaan waa dad xoolaha oo kale ah oo sida xooluhu akli iyo sharaabka un ay ugu fikiraan ay cunaan bale xoolahaba dhaamo oo xooluhu maaligii lahaa way garan meesha dhibka uga iman way garan xoolo ilaahay baana iraadadiisa sida ku tacalluqayo yafcalu maa yashaa wey ilaahay wuxuu ogyahay yahay dadkaa iyaga ihi inayna xaqa maraynin buu alla ogyahay dadkaa walaqad dara'naa waan abuuray lijahannamo jahannama waxaan u abuuray kasiiran in badan oo min aljinni iyo walinsi ah dadkaas sifadooda waa maxay lahum waxaa usugnaaday quluubun qalbiyaal laa yafqahuuna ayna ku fahmaynin bihaa quluubta waxba fahmi mahayaan wax gelayaa ma jiro walahum waxaa u ahaaday acyunun indho laa yubsiruuna ayna ku arkaynin bihaa acyunta ayna waxba ku arkaynin hanuunka iyo waddada xaqaa ma arkaan walahum waxaa u sugnaaday aadaanun dhago laa yasmacuuna ayna ku maqlaynin bihaa dhagah waxaa weeye dhagahoodu xaq maqli maayaan dhawaaqa way maqli laakiin xaqa ma fahmayaan oo ma maqlayaan oo ma arkayaan ulaaika kuwa noocaasihi kalan caami xoolahoo kale weeye oo xoolaha unbaa akliga iyo sharaabka iyo waxaa un fikrad kale ma leh bal eh hum iyagaaba dallu kasii lumid badan xoolaha xooluhu maaligii lahaabay garan bahalku meeshuu jira way garan meesha loo arooro way garan kuwanu dantooda ma garanaya ulaaika kuwaasi hum iyagu alghaafiluuna kuwa halmaansan wey walilaahi alla waxaa u sugnaaday alasmaau asmaa alxusnaa oo wanaagsan fadcuuhu ku barya alleh bihaa asmaadiisa ku barya wadaruu ka taga oo ka jeedsada aladiina kuwii yulxiduuna leexiya fii asmaa'ihi alla magacyihiisa leexiyo oo macno ayna lahayn ku fasira sayujzowna waa la maa kaanuu yacmaluuna waxay camal faleen ilaahay asmaa buu leeyahay fara badan yuu leeyahay nabiy llaahi maxamed wuxuu yidhi waxaa u sugnaaday asmaada alleh waa sagaashan iyo sagaal waa boqol midla man axsaahaa dakhala aljanna man axsaahaa dakhala aljanna qofkii xifdiya xifdigaasi alfaada keliya ma aha waa in macnahooda aada fahamto ood macnahooda ku dhaqanto way xadiid turmudi ah yaa sagaal iyo sagaaشhanka tiriya xadiidkaasi waa mudraj eh, ma aha wax nabigu sheegay ma tirinin eh, markii qur la raadiyey bay culimmadu intaa ka soo saareen sagaal iyo sagaaشhanka ilaahay asmaadiisu way fara badan tahay allahuma ini asalku bkuli ismin huwa laka samayta bihi nafsak oo anzaltahu fi kitaabik oo callamtahu axada min khalqik aw ista'sarta bihi fii cilmi اlgaybi cindak fale magacyaha alla waa sidaasay u badan yihiin laakiin inta inaga ina soo gaadhay qur-aanka iyo xadiidku inoo keenay waa inaan macnahooda fahmnoon alla ku barin alla barigaas waxaa weeye marka waxaa alla lagu bari markaad risqi doonayso yaa razaaq qufraan markaad doonayso yaa kafuur yaa raxiim middo kale waa lagu tawasul allahuma inii asaluka biasmaa'ika alxusnaa wa sifaatika alculaa waa tawasul tawasulka waxa la yidhaahdo lafdiga wasiila waxaan u malayn qur laba meelood baa lagu sheegay ee wasiiladu marka mid waa isra kolley wasiiladu midna waxa weeye waa waa maa-ida wasiilada marka tawasul waxaa la yidhahda meel wax lagu gaadhayo marka ilaahay waxaa loogu tawasulayaa asmaadiisaa loogu tawasuli ilaahayow asmaadaadaan kugu baryay alla waxaa loogu tawasuli daacada adugu aad qabatay ilaahu dartaabaanu tukaday waa kii saddexdii nine godka dhaguxu fuulay mid wuxuu ku tawasulay ilaahayo waalidkaygaan baari u ahaa haddaa saanahay ilaahu naga fayd waxaan ku jirto midna wuxuu ku tawasulay nin xaq ku yeeshay oo xoolo wax u dhaqi jiray oo xoolihiisii ka tegay buu intuu u maalgeliyey buu iyagoo fara badan siiyey midna wuxuu ku tawasulay isagoo abaadi jirtaa gabadh ay ilmo adeer yihiin baatina waxay sii markaasuu yidhi aan ku faraxumeeyo gabadhii marka haddee waxay ku hadashay way garan weyday markii wax walba diyaar noqday tidhi war kaatunta xaqeeda ku jabi bay tidhi intuu ka noqdo lacag kala siiyey ilahay tawasulka marka camalkaagaad ku tawasuli waxaa kalood ku tawasuli dembigaaga ood qirato laa ilaaha ilaa anta subxaanaka ina kuntu min alaalimiin waxaad ku tawasuli dhibaatada ku haysataad ku tawasuli dhibaatada ku haysata sii nebi ayuba kale inii masani aduru wa anta arxamu raaximiin yaad ku tawasuli waxaad ku tawasuli iimaankaaga nabiyullaahi maxamed jacaylkaad jeceshahay iyo iimaanka ilaahu nabiyullaahi maxamed baan jeclahay ilaahu waan rumeeyey waxaad ku tawasuli culimada saalixiinta ee markaa kula joogto kula taagan ee kule aada dhihi karto war ilaahay baan kuugu tawasulnay noo duce sidii cumar binu khadaab cabaar baa jirtay markaasuu yidhi ilaahu markii nabigaagu joogay isaan ku tawasuli jiray hadda oo adeerkii aan ku tawasuleyna tawasulka horta waa sida tawasulkan inagu bilmatal aynu samayno oo nin dhintay lagu tawasulay bijaahi hebel hebel baan kugu baryay waxaa nin kaa maqan aada ku tawasulayso sidaasoo kale tawasulkaasi mamnuuc weyn xadiid mawduuca jiro yidhaahdeen nabigaa yidhi tawasulu bijaahi waxba kama jiraan nabiga jacaylkiisa iyo iimaankaad rumaysa baad ugu tawasuli culimadeena qaar ka mid ah wadaad musanif ahaan jiray jilani buu alla ugu tawasulay jilani buu agga sare mariyey jilani buu xagga sare mariyey markaasuu alla mutawasulo bihii ka dhigay wuxuu yidhi jilani bismi llah kilani bismi llah jud ya waliylah fi siri waljahri buu jilani ilaahay baan kugu bariyey bui oon kugu tawasul baleeg allu hoosta soo mariyey madad bilaahi jilani bxaq illaahi kun cawni madad bilaahi ilaahay baan kugu barya jilani o bxaq illaahi kun cawni buy marka waa khatar masaladaasi ruux dhintay kuma tawasuli kartid jaahiisa ruux kaa maqanna kuma tawasuli kartid tawasulku waa inta aan sheegnay allah wuxuu leeyahay walilaahi alla waxaa u sugnaaday alasmaau asmaa alxusnaa oo wanaagsan asmaa lxusn kulli macaanideedoo dhan way wada fiican yihiin fadcuuhu ku barya bihaa asmaada alla ku barya yaa razaaq yaa fataax yaa calim ku tawasul wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna leexiya fii asmaa'ihi ilaahay magacyihiisa leexiyo macnihii loogu talagalay ka leexiya waa kuwa yidhaahda duntiqaam muntaqim marka la yidhaaha ilaahay cadho male bay yidhi qolada muctasiladu ee waxaa looga jeedaa ciqaab baa looga jeeda ilaahay raxmad marka la raxiim marka la yidhaha ilaahay raxmad ma laho raxmad waa qalbi jilaace waxaa looga jeedaa waxsiin baa looga jeedaa istawa cala alcarshi markii la yidhi istiwaha looma jeede waxaa loo jeedaa wax kale asmaada alle dadka leexiya ee magacoodii macnahoodii macno ahan ay ku leexiya sida muctasiladoo kale kuwaa faraha ka qaado hala sheekaysanana way wadaruu ka taga aladiina ku yulxiduuna leexiya fii asmaa'ihi alla asmaadiisa sayujzowna waa laga abaalmarin dadka asmaada alla ah qaloociyo oo macno ayna lahayn ku fasira maa kaanuu yacmaluuna waxay camal faleen wa miman dad waxaa ka mida a khalaqnaa aan abuuray ummatun ummad yahduuna ku hanuunsan bilxaqi xaqa ku hanuunsan wa bihi xaqi yacdiluuna ku dhaqmayaanoo ku caadilnimo samaynayaanoo ku dhaqmayaan oo naftooda ay kula caadilnimo samayn allah subxaanahu wa tacaala dadkaas marka dadkaas reer banu israiil bay kamid yihiin dadkii oo dhan bay kamid yihiin ummadda nabiyullahi maxamed baa ka mid ah. a dad waxaa kamid a ah khalaqna aan abuuray ummatun ummad yahduuna ku hanuunsan bilxaqi xaq ku hanuunsan wa bihi xaqa yacdiluuna ku caadilnimo samayn ku dhaqmaya waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey sanastadrijuhum waan gaadaynaa weyn macnaha istidraaj waxaa la yidhaha ruuxii ood wax la damacsan tahay oo aan isku soo mutaxaynin marba lagu soo dhawaan istidraajkuna waa maxay waa nicmada uu siinay iyagoo dembigii ku jira yaa nicmo la siin meelaynu ogeyn baa laga waa gaadmo weyn waa la gaadayaa weyn ciqaabtii alla gaadaysa weyn iyagoo dhib iyo dembi ku jira iyo haddana khayraadkii la siino loo wadiyo markaa isma oga iyagu marun baa lagu soo kadin waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey sanastajliduhum waanu la gaadhay ciqaabta min xayu meel laa yaclamuuna ayna ogeyn ilan haddii markii dhibka dembiga la yimaadaan hadday abaari ku dhacdo way sar xusuusan lahaayeen ma ogaan waxba kama ogaan wa umlii waan u kaadin waan sugi waan dibdigi lahum iyaga ina kaydii aniga maamulkayga hoos maamul hoosaadkaygu matiinunkii xoog badan wey kaydka waxaa la yidhaha waa isla sidaasoo kale oo ruux waxa loogu maqan yahay aan ogeyn oo loo soo melmelayo wixii lagu dhibaateyn lahaa marka alla kaydkiisu ma aha khayaano ma aha ee waxayna ogeyn yaa u soo socda yow ku tala gashanayn kaydka alla waa kaa wa umlii waan sugi waanu kaadino waan dibdhigi lahum dadka iyaga ah ina kaydii aniga kaydkaygu matiinu xoog badan wey allah wuxuu leeyahay awalam yatafakkaruu war miyaanay fikerin war miyaanay fikirin dadku waxa la sheegi miyaanay ka fikirin xaqa miyaanay ka fikirin maa bisaaxibihim saaxibkoodan maxameda kuma sugna min jinnatin wax waalle ah in huwa maa huwa ma aha nabiyullaahi maxamed ilaa nadiirun digniin bixiye mooye mubiinun cado aan geedna loogu soo gabanin oo daahira waxaa la yidhi nabiyullaahi maxamed intuu fuulay safa yuu qabiil qabiil ugu dhawaaqay quraysh dee hebelo war digniintiiye caawo dhan buu markaasaa l ninkana waalan yahay ninka xalay oo dhan dhawaaqayay ee halkaa ka dhawaaqay waalan yahay bay maxay u fikiri waayeen ninka la yaqaano ee iyaga ka dhashay inuuna waalan way ogyihiin way iska leeyihiin awalam yatafakaru miyaanay fikirin waqafku waa halkaa miyaanay fikirin waxaan la soo hordhiga miyaanay ka fikirin waxay ku sugan yihiin ma waanay ka fikirin nabiyullaahi maxamed sifadiisa miyaanay ka fikirin ma bisaaxibihim saaxibkooda kuma sugna nabiyullaahi maxamed weeye min jinnatin wax waalle ah in huwa maa huwa ma aha ilaa nadiirun digniin bixiye mooye mubiinun oo cadoo aan waxba qarinayn allah wuxuu leeyahay awalam yandaruu miyaanay eegin fii malakuuti samaawaati samada tasarufka ka jira iyo walardi ardada tasarufka ka jira iyo wamaa shay tasarufka ka jira khalaqallaahu alla u abuuray oo min shayin wuxuuna wax kasta oo alla abuuray tasarufka dhexdiisa ka jira ma waanay eegin waan casaa anu xaal yeeshaane casaa waxaa mudan an yakuuna inuu yahay xaalku qad iqtaraba kii u dhawaaday ajaluhu muddadoodii marka fa biayi xadiisin warkee iyo bacdahu bacda alqur'aani yuminuuna rumaynaya markay sidaa ugu sii taagan yihiin oo dhibaatada saa ugu jiraan waxaaba laga yaaba mar dhow inay dhimanayaan markay dhimashada haday og yihiin way dee baraarugi lahaayeen marka allah saasu ilahay subxaana wa tacaala malakuuti samaawaad waa hadda samada tasarufkeeda dayaxa iyo xidigaha iyo daruuraha iyo dabaysha iyo waxa ka imanaya ee tasarufka waynu aragnaa ardada sidoo kale adiga laftaada bal isbeeri adiga laftaada bal isbeeri wadnahaagii iyo maskaxdaadii iyo dhagahaagii wixoo dhan baa wada shaqaynaya dhiiggaagii baa sidaa u shaqaynaya bal adi keligaa isbeeri waxaa tahay adduun dhan baaba tahay adigaaban ka baxayn daraasadaada awalam yanduruu miyaanay eegin buu alla leeyahay fii malakuuti samaawaati samada tasarufkeeda tasarufka samada ku dhex jira iyo walarda ardada iyo wamaa shay tasarufka ku jira khalaqallahu alla uu abuurayo min shayin wuxuuna nimankaa sidaa loo kari la'yahay xaqii fahmi lah wa anhu xaaliya shaniya casaa waxaaba mudanoo dhow an yakuuna inuu yahay qad iqtaraba kii uu dhowaaday ajaluhu muddadoodii nimanka sidaa ugu sii taagan xaqdarrada waktigoodii inuu dhow yahaba suuragala fa biayi xadiidin warkee iyo bacdahu bacda alqur'aani yuuminuuna rumaynaya qur'aankan xaqa ahee cad ee waadixee nabiy llaahi maxamed u sheegayo warka aan ahaynay rumaynayaane tolo waa kee allah wuxuu leeyahay man yudlil illaahu qofka alla hallaynayo falaa haadiya wax xanuunin karaa ma jira lahu qofkaa wayadaruhum alla wuu kaga tegi qofka dalaalka ku jira dadka dalaalka ku jira fii duqyaanihim kibirkooda yacmahuuna iyagoo jahawareersan qofka daaliinta ahee alla luminayo ee shaydaanku uu dabada kaga jiro jahawareer bay ku jiraan kibirkoodii iyo khayaanadoodii iyo dembigii ay ku jireen way jahawareersan yihiin meelay u meelay ka socdaan midna ma qofka ehlu xaqa ah meeshuu u socdiyam inuu ilaahay caabudo buu garan in ilaahay raalli ka noqon buu garan inuu alla waxaanu ciqaabi buu garan wuu garanayaa meeshuu u socdo man yudlil qofka alla hadlaynayo falaa haadiya wax hanuunin karaa ma jira lahu qofka ah alla wuu kaga tegi fii duqyaanihim kibirkooda iyo dalaalkooda yacmuuna iyagoo jahawareersan yasaluunaka waxay ku weydiin nabiyullaahi maxamed oo can isaacati saacadday ku weydiinayaan ayaana waktigii mursaahaa sugnaanteedu ay tahay mursaaha marti waxaa la yidhaha wixii saa u yimaada gooma goorma iman bay ka dhigan tahay ayaana waktigii mursaahaa sugnaanteedu ay noqonay imanaysa isa soo taagi qul waxaad tidhaa inamaa cilmuhaa horta cilmigeedu cinda rabbi rabbigay agtiisa weeye laa yujallihaa saacadda uma daahiriyo liwaqtihaa waqtigeeda ma daahiriyo ilaa huwa alla mooye alla keligiibaa waktigeeda cid aan isaga ahayn uma daahiriyo wuxuu yidhi siday saacadda u qarsoontay akaadu ukfiha buu alla yidhi inaan aniga laftaydu iska qariyaaban sigay buu yidhi yuu alla leeyahay saacadda sidaan cid ogaan kartaa jirin saacadday ku weydiinayaan waktiga ay imanayso marka cilmigeeda allah leh waxaan allah inuu ogni ma jiro yasaluunaka waxay ku weydiin can isaacati saacadday ku weydiin ayaana waktigii mursaahaa sugnaanteedu ay tahay iman doonto qul waxaa tidhaa innamaa cilmuhaa cilmigeedu cinda rabbi rabbigay agtiisa weeye laa yujaliihaa saacadda uma daahiriyo liwaqtihaa waqtigeeda ilaa huwa isaga mooyaan cid kaloo ogi ma jirto haqulad way culus tahay saacaddu fi samaawaati fii ahli samaawaati waalardi laa taatiikum idiinna iman mayso ilaa baktatan si lama filaanho kadaa ah mooyaan way culus tahay adigu tafsiirka waxyaaba badan baa lagu tafsiiriyaa haqula saacaddu way culus tahay yacni haqula cilmuhaa baa culus waaye saacadda in la ogaado samadii ardadu ma ogaan karaan way ku culus tahay saacadda inay ogaadaan way ku adag tahay intaasaan ka dooranay haqulat way culus tahay saacaddu iyo culuumteedu fi samaawaati samaday ku culus tahay waalardi oo ehlu samayhi ilo ardada cilmiga saacaddu ma ogaan karaan wuu ku culus yahay laa ta'tiikum idiin iman mayso ilaa baktatan si lama filaan ama kada mooyaan yas'aluunaka saacadda way ku weydiin kaannaka sidii adigoo xafiyun og canhaa saacadda xaggeed sidaa adoo og markaan taa xafiyun caalimun tafaasiir badan bay geliyaan kaannaka xafiyun sidii adigoo su-aasheeda ku celceliyey kaannaka xafiyun sidii su-aalayo adiga laftaadu cid weydiiyey bay ku weydiinayaan marka intay dhegta madaxa u saareen bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen niyo waynu wada dhalanoo kan weeye bal saacadda noo sheeg yasaluunaka way ku weydiin intaa horeynu ku dayn kaanaka sidii adigu xafiyun og canhaa can isnaacati qul waxaa tidhaa inamaa cilmuhaa saacadda cilmigeedu cinda allah alla agtiisa wey cid ogaan kartaa ma jirto oon alla ahayn walaakina agaranaasi dadka badankood laa yaclamuuna sidaa uma ogaa in alla keligii saacadda og yahay dadka badankood ma oga nabiyullaahi maxamed iyo intii rumaysay baa og inuu alla keligii og yahay qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow laa amliku uma milkii karo uma heli karo linafsii naftayda nafcan waxtar ma keensan karo walaa daran dhibna ma keensan karo oo iskama difaaci karo ilaa maa sha allah wixii alla doono mooye wixii khayraha alla ila doono alla wixii dhibaha alla iga doono iga difaacina alla iga difaaci laakiin anigu dhib iskama difaaci karo nafcina ma samaysan karo anu adoon bani aadam aan ahay alla i xukuma alla meeshu imariyo un baan maraa way cajiib kuntu haddaan ahay aclamu kii og alqayba qaybka ku og ahayna lastagsartu waan badsan lahaa min alkhayr khayrkaan badsan lahaa wamaa masanii ima taabteen assuu'u xumaani imaba taabateenba in ana maa ana mi ihi anugu ilaa nadiirun digniin bixiye bashiirun bishaareeye liqowmi qowm baan u bishaaray yu'minuuna rumeeye aayadan bal dhowrsay u dhigan tahay nabiy llaahi maxamed wuxuu leeyahay anugu wax khayra ma taransan karo durna iskama difaaci karo haddaan alla iga difaacin khayrkana alla isiinin haddaan qeybka wax ka ogahayna dee khayr badan baan tabcan lahaayo tijaarada tii laga faa'iidaya tii kalean kala ogaan lahaa abaartu markay soo socoto waan kasii tabdaysan lahaa ee ee dagaalku markuu dagaalku jiro dagaalkii aana ku guulaysanayn waa iskaga joogi lahaa haye wala waran haddaba nin baad marka tidhi meeshaa joogo adiku lamida qaybku ninkaas joogyaho qalbigu daalacdaa baa tidhi ka war ama waxaa tidhi wax alla lahaa yaad weydiisatay sheekh hebelo waxaan kaa rabaa caruur inaad siiso inaad roob keentaan kaa doonaya haye nabilahi maxamedna wankaasaa dheh baa lagu yidi qaybka waxa alla ogeysiiyey buu ogyahay nabigu qayb badan buu ogyahay laakiin alla ogeysiiyey isagu iskii uma ogaani waxyaabo badanoo nabigu sheegay oo waa dambe la arkay baa jiro iman doona oo hadda ka horow dhacay qaybka allah baa ogeysiiyey isagu sidiisa qaybka uma oga marka ruux kamida adiga kula mid aho reerkiisa masaariftiisa adiga kaa baryaya haddaad tidhaa qalbigaygu daalacan ama balaayu iga xijaabi karaa ama khayr buu iisoo dejin karaa bal ka waran de hadda adigu ku baryayaa ninkii saasuu ku leeyahay oo uu ku farxi markaasiiso qul waxaad tidhaa nabiyullahi maxamed oo laa uma hanan karo oo uma milkiyo linafsii naftayda nafcan waxtar ma keensan karo anu waxtar walaa daran dhibna uma hanan karo iskama difaaci karo ilaa maa sha allah w alla doonam allah baa nafcigi iyo durkaba durkana iga difaaci nafcigana isiin walow kuntu haddaan ahaan lahaa aclamu ku og alqayba waxa maqan lastakartu waan badsan lahaa min alkhayri khayrkaan badsan lahaa uma masaniya suu xumaanina imaba taabateenba hadaan wax ogahay waxa berri soo socda haddaan ogahay waxa dhici doona haddaan ogahay waxa weye meeshii taajirnimadii iyo xooluhu ka iman baan tabcan lahaa meesha dhib ka soo socdaan kasii hortegi lahaa haye in ana maa ana ma ihi anigu sidaydaba ani wadayfadaydu waxaa weeye shaqadaydu in ana ilaa nadiiru digniin bixiye mooye wabashiirun bishaareeye mooye liqowmin qowm yuminuuna rumeeyey bal masaladaa aada isaga jir way masaladaa wadaad meeshan joogo adig kulamidahood aduu ka daaca badan tahay beri waxaan garanaya anoo qaxootiga meel nusdariiqa la yidhaah yaa wadaad baa jooga ina sheekh hebel baan ahay buu leeyahay jaad buu cunayaa niman baa ag fadfadhiya marka la aadaamo inta iyow ka cabay soo tukanayaan isagoo meeshii sii fadhiya ma tukado waxbaan ogahay markaas waxaan ku yidhi qoladii qolaan isnaqiine bay ahaayeen wanigoo ninkan aan tukanaynin idinka geel bay siinayaan ninkan aan tukanaynin idinku ka fiican tihiin maxaa waa awliye u leedihiin waa iga aamuseen ninkiibaa dig meel la yidhaha buu tegey markaa horena waan ku baraarujiyo inaan dadka u sheegay buu ogaa digtii baan ugu tego markaasuu intuu i yimid bui walaalo iska kaydha haytaabana iska kaydhaa macnaha waxaan ka wadnaa sheekh ruux adigu aad ka fiican tahay qaybkuu og yahay waxbuu ii tari karaa taa iska jir allah keliya bari culimmada saalixiinta dadka mu'miniinta ee ehlumasjidka ee qur'aanka ah ii duceeya deh way kuu ducaynayaan ilahay wuu ku aqbalay huwa alleh alladii allaha weeye khalaqakum idin abuuray min nafsin naf buu idinka abuuray waaxidatin oo keliya waxaa weeye nebiyullaahi aadam weeye wajacala wuxuu ka abuuray minhaa xaggeeda zawjaha xaaskeedii liyaskuna inuu ku xasilo oo qalbigu ugu qaboob ilayha u weeshado falamaa taqashaahaa markaa jannaday joogeen falamaa taqashaahaa markuu jimaacay xamalad way uuraysatay xamlan uur khafiifan oo fudud ila uurku markuu bilaabanayo waa candhuuf iyo wax lamida wuu fudud yahay fa marad way kusii socotay bihi bilxamli yacni waktigii bay kusii socotay falamaa asqalat markay cuslaatay dacwallaaha allay baryeen rabbahumaa rabbigood bay baryeen maxay yidhaahdeen lin aataytana haddaadna siiso saalixan wax wanaagsan lanakuunanna waxaan ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa shukriyaan ahaanaynaa falamaa aataahumaa bani aadamkii xaawiya aadameh bani aadamkii xaawiya aadan ka beermay markuu alla siiye saalixa wax wanaagsan jaclaa waxay u yeeleen lahu saalixii shurakaa wax la wadaaga oo isagaa na ay leeyihiin fii maa shay buu shurako uga dhigan aataahumaa alla siiyey fatacaala allah allah baa ka sarreeya camaa yushrikuuna waxay shariig sidan hadda aan ku fasileen u kala duway alxaafid ibnu kasiir xadiis daciifa ah. yaa wuxuu dhigaya oo turmudi wariyey xaawo iyo aadan baa caruurtu ka dhiman jirtay markay ureysatay buu shaydaan u yimid magaciisii magacana u sheegtay ilaa hadday shaydaan sheegto way garan lahayd xaaris baa la yidhaha budi waxaa laga yaabaa buuhi gabadh yahay inaad xawayaan wado oodan dad wadin marka wuu ku noolaan haddaad magacaysa u bixiso cabdulxaaris haddaad u bixiso wuu kuu noolaan marka markuu dhashay bay cabdulxaaris u bixiye kama dhimanin waa xadiis daciif aahaar fara badan oo tiradaa ka badanoo noocaa u hadlina wuu sheegay ibnu kaiir laakiin aar xasanulbasri uu sheegay tafsiiruu sheegay kaasaa ugu fiican marka markaa hore ee laleeyahay aadam iyo xaawo waa keligood marka laleeyahay markuu saalix u yimid bay shariig u yeeleen waa bani aadamkii ka tarma sidaa wax dhama waa la waayay tafsiirka dhowr haddaba huwa alle aladii allaha weeye khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxida naf kaliya idinka abuuray wajacala wuxuu ka yeelay minhaa nafta xaggeeda ka abuuray zawjahaa xaaskeedii liyaskuna inuu u xasilo ilayha oo qalbigiisu ku xasilo oo uu weheshado falamaa taqashaahaa markuu jimaacay xamalad way uuraysatay xamlan uur khafiifan oo fudud ila uurku markuu bilaabanayo waa candhuuf iyo wax la mid a ah. fa marad way kusii socotay bihi bilxamli oo xamligii bay sii daa'imtay falamaa asqalat markay cuslaatay dacaw allaha allay baryeen aadam iyo xaawo rabbahumaa rabbigooda maxay yidhaahdeen in aataytanaa haddaadna siiso allow saalixan axad wanaagsan lanakuunanna waxaan ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa alle ku shukriya iyaga aadam iyo xaawo sidaa ku daa siday ilaahay ka baryeen baa loo yeelay falamaa aataahumaa bani aadamkii aadam iyo xaawo ka beermay xaggaa u bood marka falamaa aataahumaa labadii ruuxee isqabtay ee aadan iyo xaawo ka beermay markuu alla siiyey saalixan ilmo fiican jeclaa waxay u yeeleen lahu ilmihii shurakaaa kuwa la wadaaga fima ataama wuxuu alla siiyey oo waxa weeyeen shaydaankii cabdulxaaris baana siiyey hebel baana siiyey bay ugu dareen oo allay wax la wadaajiyeen allihii siiyey bay wax kale ugu dhex dareen ka wax lala wadaajina waa ilmihii la siiyey iyo shariig ku dareen oo ilaahay baa siiyey hebelna wuu la siiyey fatacaala allah allah baa ka sarreeya hadda tafsiirka sidaasaa ah ugu fiican baan idhi markaa laba bog laba xaashiyood oo kale yuu aasar badan ku dhigaya ibnu kasiir sidaa oo xasanulbasri ku fasiray wax dhaamaa ma jiro sidaa u qaado marka tafaasiirtale waan kasii baari doonaa ayushrikuuna ma waxay la wadaajin alleh maa shay laa yakhluqu shay-an waxbaba walaa yastadiicuuna aan u karaynin lahum yaga nasran gargaar walaa anfusahum naftoodana yansuruuna aan u gargaarayn alla waxay la wadaajinayaani ma wax aan waxba abuuri karin bay alla la wadaajin oo iyaga la abuuray oon iyaga laftooda wax u tari karayn iyaga laftooduna wax isu tari karayn oo waxba aan iska difaaci karayn waa waxa meeshan jooga muxuu sheegay qoriga ku jira oo u baahan in loo duceeyo qofka haddii la aaso ducuu u baahan yahay ha baryin weliga ayushrikuuna ma waxay u shariig yeeli alle maa shay laa yakhluqu waxba aan abuuri karin maa laa yakhluqu shaya waxba aan abuuri karin wahum iyagana yukhlaquuna la abuure walaa yastadicuuna aan awoodin lahum iyaga kuwan caabudaya nasra wax gargaara ah aan u awoodin walaa anfusahum naftoodana kan la caabudayaa naftoodana yansuruuna aan u gargaarayn kuwaa la caabudo wain tadcuuhum haddaad u yeedho ilalhudaa hanuun haddaad ugu yeedho oo sanamkii tidhaahdo orbal kaale oo ii imow hooskan imow haddaad tidhaah laa yatabicukum idin raaci maayaan oo waxaa meesha qotoma sawaan waxaa isku mida calaykum dushiinna markaad kuwaa la hadlaysaan adacawtumuuhum u yeedha ah am antum idinku saamituuna ka aamusnaata haddaad u yeedho sanamkii soo dhaqaaqi waayo war hooska kaale haddaad tiro qoraxda ka kaale e, kuu iman maayo ama u yeedho hebelowdhi ama ha u yeedhin waa isku midun halkaan muqotama muxuu ku tari marka waa isku mid wey marka dadka dhintaynu baryaynan waa sidaa oo kale haddaad u yeedhiy haddaad u yeedhin waa isku mid wey ogow wain tadcuuhum haddaad u yeedho dadka dhintay ducay inooga baahan yihiin dadka saalixiinta ehlumajidkana ii duceed markay kula joog walaalo ii ducee dheh wain tadcuuhum haddaad u yeedha asnaamta ila lhudaa hanuunka haddaad ugu yeedho war roobka ka kaalay oo dhibaatada ka kaalay tidha laa yastabicukum idin raaci maayaan in tadcuuhum haddaad u yeedhaan ila lhudaa hanuun ugu yeedhaan laa yatabicukum idin raaci maayaan sawaan waxaa isku mida calaykum dushiina adacawtumuuhum u yeedha ah am antum idinku saamituuna ka aamusnaata ah waa isku mid ha isku daalini waxaan alla ahayn inaad waxbarido ha isku daalini ina aladiina kuwa tadcuuna aada baryaysaan min duuni illaahi alla kayrkii cibaadun addoommo weeye amhaalukum idinkoo kale ah fadcuuhum u yeedha bal falyastajiibuu lakum haydin ajiibeene in kuntum saadiqiin haddaad u sheegaysaan waatari iyo nin layidhaha mucaad binu camar binu jamuuf oo laba dhalinyaro oo muslimtay ah yaa asnaam baa dee mushrikiintu caabudi jireen camar binu jamuuxa midkood dhalay baa sanam lahaa asnaamtii intay habeenkii u tagaan bay burburinayaan way dhinac bay u leexinayaan aroortiibay gaaladii u tago camar binu jamuux wuu taagtaagi maalintii dambey xaar iyo wasaq marmariyeen markaasuu aroortii markii u tago intuu nadiifiyey oo cadir ku buufiyey yuseef u dhiibo yidhi iska celi maalintii dambe habeenkii dambe u yimaadeen ay bakti ah intay waa hadda xadiid saxiixa ay baktiya ah intay kula xideen iyo ceel ka markaasuu yidhi waxa aygaas iska celin waayey markaasuu halkiibuu ku muslimay <laughs> axmed marka waa waxadi u yeedha bal inay wax waa sidaa wey <laughs> allah wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan oo min duuni illaahi alla kayrkii ah cibaadun addoommo weeyo amhaalukum idinkoo kale ah bal idinkaaba ka fiican idinkaaba joogo oo nool oo dhaqdhaqaaqi kara waa wax alla leeyaho idinkoo kale ah sidayn idinku wax u tari karin yoynaynayo wax u tari karin fadcuuhum bal u yeedha wa kuwaa meeshaa taagan falyastajiibuu lakum haydin ajiibeen in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan inay wax idiin tari sheegaysaan waxaan aada baryaysaan allahuma waxaa u sugnaaday arjulun lugo yamshuuna ay ku socdaan bihaa lugaha ay ku socdaan am lahum waxaa u sugnaaday aydin gacmo yabdishuuna ay ku qabanayaan bihaa gacmaha waxuun am lahum mase waxuu sugnaaday acyunun indho yubsiruuna bihaa ay ku arkayaan am lahum mase waxaa u sugnaaday aadaanu dhegod yasmacuuna bihaa ay ku maqlayaan bal waxaan dib ugu fiirsada oo ma gacmay leeyihiin ma luga ay ku socdaan bay leeyihiin ma dhagaa wax ku maqlaan bay leeyihiin ma indhaag wax ku arkaan bay leeyihiin maxaad ka agtaagantihiin waxaan intaa midna lahayn miyayna caqli lahayn wey waa kii nabiy lahi muuse lahaa war waxaan aan la hadlayn miyayna garanayn laa yukalimuhu ma la hadlayo dadku waa caqligu waa waa cajiib wey hadda waxaa la ii sheegay magaaladeennan nin joogo oo dadku weli u haystaan oo haweenka qaarkood ilaahnimo u aaminsan yihiin baa hadda la ii sheegay magaaladuu inala joogaan ninkaas magaaladuu inala joogaan ilaahnimo ay u haystaan naaga badanna wuu qabaa baa layidhi ninkaasi dhowr iyo toban iyo wax saas allahuma waxaa u sugnaaday waxaan aad yamshuuna ay ku socdaan bihaa lugaha am lahum mase waxaa u sugnaaday aydin gacmo yabdishuuna bihaa ay wax ku qabanayaan am lahum mase waxaa u sugnaaday acyunun indho yubsiruuna bihaa ay wax ku arkayaan am lahum mase waxaa u sugnaaday aadaanun dhego yasmacuuna bihaa ay ku maqli intaa midna male qud waxaa tidhaa udcuu u yeedha shurakaakum shurakadii aad alla yeedha uma kiiduunii idhagra dhibaato ii falaa tundiruunii waxba hayla sugina bal intaad kuwa u yeedhaan ood kaalmaysataan dhib aniga ii abaabilo oo ii sameeya in yarna dib ha ii dhigina horay tallaaba iiga qaada wey qul waxaa tidhaa udcuu u yeedha shurakaa'akum shurakadii aad alla la wadaajiseen eed baryi jirteen uma kiiduunii idhagra oo khayaano ii sameeya falaa tundiruunii in yarna haba haatee hay sugina buud sidaa ku dhi maxay tari karaan waa kuwan allah subxana wa taala